bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu nahyi can اtajasusi wاtasamuci likalaami man yakrahu istimaacah baabu nahyi iska reebidii cadaynteedii buu u baab yahay can itajasusi layska reebo jaasuusnimadii iyo watasamuci ismaqashiinta laysmaqasheeyo likalaami man qof hadalkiisa yakrahu ou nacayo likalaami man qof hadalkiisa yakrahu nacayo istimaacahu maqlitaankiisa in yacnii warkiisa in qof kale ka maqla nacaayo in warkiisa la dhegdhegeysto tasamucu sidaas weeyaan tajasuskuna waxaa weeyaan in ceebihiisa in la raadiyo iyo akhbaaraad laga soo qaadqaado qaala allahu tacaala alla waxa uu walaa tajasasuu ha isjaasuusinina wa qaala tacaala alla waxa uu waladiina kuwa yu-duuna dhibayaan almuminiina muminiinta dhibayaan iyo almuminaati naagaha muminaadkaa kuwa dhibayo biqayri maktasabuu biqayri iktisaabihim kasbashadooda ay kasbadeen dhibkaa la-aantiis oo waxay ku kasbadeen aanay jirin faqad ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan been abuurad iyo waithman dembi mubiinan cad wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi iyaakum wadanna waxaan idinkaga digayaa malaha fa ina adanna maluhu akdabu alxadiidi sheeko midda ugu been badan oo sheeko qofku ku hadlo ama uu sheego midda ugu been badan weeyaan qof inaad intaa wax u malayso malahaasi marka aada ugaga hadasho walaa taxasasuu ceebihiina ha baarbaarinina ha isdareen baarbaarinina ama walaa taxasasuu ha isjaasuusinina ayb oo qaarkiin qaarka kale ceebahooda yaanu baarbaarin walaa tajasasuu ha isjaasuusinina taxasuska iyo tajasusku waa isku macno dhow yihiin qaar waxay yidhahdeen taxasusku waxa qofka marka wanaag iyo wax la jecel la raaraadinayo waa tajasuskana wax xun ayb walaa tanaafasuu ha tartaminina yani tartankan la diidayana waxay tahay midka adduunyada oo qofka ku xambaari karo xaasidnimo iyo dil iyo dagaal amaa midka kheyrka lagu tartamo iyo daacada iyada fii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun ayuu allah subxaanahu watacaala yidhi walaa taxasaduu hays xasdinina xasad waa soo sheegna macnihiisa walaa tabaaqaduu ha isku caruurinina walaa tadaabaruu ha isku dabajeedinina wakunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahi adoomihiisa ikhwaana walaala noqda kamaa amarakum siduu idiin farayba alle almuslimu muslimka aqulmuslimi muslimka walaalkiisu waayo laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yaqdulhu ma hoojiyo meel uu garabkiisa filanayo ugama baxo walaa yaqdulhu garabkiisa kama baxo oo isagoo gargaarkiisa filanaya inuu ka dhaqaaqo walaa yaxqiruhu ma xaqiro kulli waa khabarun bimacna nahyi iyousan xaqirin yowna garabkiisa ka bixin yaanu dulminin ataqwa alla ka cabsigu haahunaa meeshaanay ahaatay ataqwa haahunaa ataqwa haahunaa wayushiiru nabigu wuxuu ishaaray ilaa sadrihi laabtiisa alla ka cabsigu halkan asalkiisa halkaas ah waxay halkaas galan banaanka isoo baxayaan sida uu yiri nabiga sal allahu alayh ali wasalam alaa waina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu marka qalbigu haddii uu hagaago xubnihii kalena way hagaagayaan haddii qalbigu aanu hagaagin u fasaadana xubnihii kalena way fasaadayaan bixasbi mriin qof kaafigiis waxaa a min ashari shar xaggeed kaga ah kaafi an yaxqira inuu xaqiro akhaahu lmuslima walaalkiis muslimka inuu xaqiro oo uu liido kulu lmuslimi muslimka dhammaantiis calalmuslimi muslimka kale korkiisa xaraamu un weeyaan damuhu dhiiggiisa iyo cirduhu sharafkiisa iyo maaluhu maalkiisa in allaha alle laa yanduru ma eegayo ilaa ajsaadikum jirkiina ma fiirinayo alle walaa ilaa suwarikum suuradihiinana ma fiirinayo walaakin yanduru wuxuu eegayaa ilaa quluubikum quluubtiinau eegaya iyo wa acmaalikum ayb riwaayadu saasna waa leedahay in allaha laa yanduru in allaha alla laa yanduru ma eegayo ilaa ajsaadikum jirarkiina walaa ilaa suwarikum suuradihiinana muuqaaladiinana ma eegaya alla wa acmaalikum acmaashiinana ma eegaayo walaakin yanduru wuxuu eegayaa ilaa quluubikum quluubtiinna sidaan ayaa nusakha riyaadu saalixiinka oo dhan ku wada qoran kuwan marka makhduudaadka ee usuusha ah iyo kuwa madbuucaadka ah oo dhan riwaayada marka imaam muslim dabcadan marka xadiidka imaam muslim waxay ugu tiirisay raqamka laba kun shan boqol lixdan iyo saddex iyo wixii ka dambeeya marka Eh, riwaayadii marka kitaabkii saxiix muslimka markaan u noqonay eh, sida uu u qorayo waxaa weyaan in allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum ilaahay ma eegayo jirkiina iyo sawiradiina muuqaaladiina walaakin yanduru ilaa quluubikum quluubtiinuu fiirinayaa wa ashaara biasaabicihi farihiisuu nabiga ku ishaaray ilaa sadrihi laabtiisa riwaayada kale muslimna waxay leedahay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum ilaahay maalkiina iyo muuqaaladiina ma fiirinayo walaakin yanduru ilaa quluubikum buu eegayaa iyo wa acmaalikum qalbigiina iyo camalka aada sameynaysaanu ilaahay subxaana watacaala uu eegayaa ayb marka eh, xadiidka macnaha saxda uu ku imaanayana sidaas waxaa dhici karta marka ama naasiki imaamka kitaabka ka qoray ama imaamka laftirkiisaba qalinkiisa meeshaas marka in uu isdabamar yar inuu ku dhacay ayaad moodeysaa bani aadamkuna isdabamar iyo wahmi iyo khalad iyo kama kama dhamma meeshaa marka macnahaaba fasaadaya haddii layidhaha ilaahay ma fiirinayo acmaashiina waxa uu alla fiiriya waa acmaasha riwaayada saxiixana saasay ku timado kitaabkan marka waa kitaab mukhtasara kutub hore ayuu daba joogaa dawaawiintii islaamka marka xadiidkan saxiix muslimka imaam muslim uu alifay riwaayada sidaasay ugu taallaa riwaayo marka camalka looga anfinayo ilaahay acmaasha ma fiiriya dhahayso ma aanan ku arkin ayb sidaa darteed marka meeshaa qaladkaas ayaa ku jiro in lagu baraarugsanaaday u baahan tahay sheekh alalbaani isaga muqadamada riyaadu saalixiinka uu ku baraarujiyey oo yani wuu tilmaamay macnaha sidaan u dhow buu tilmaamayo uu sheegay marka xadiidka riwaayadiisa marka loo noqdo kutubtii uu ku yaalay sunnada eh, waxaa weeyaan isdabamar yar baa ku jiro ayb sida saxdaani marka waxay tahay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum laakiin ilaahay quluubtiina ayuu eegayaa eh, wa acmaalikum iyo acmaashiina ayb acmaasha marka ilaahay wou eegaa waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum camal fala ilaahay camalkiina uu fiirinayaa khayr iyo shar markaa waxa uu yahay laakiin muuqaalkaaga weynidaada iyo jirkaagoo weyn iyo maalkaagoo fara badan iyo waxay macno sameynayso male wuu arkayaa alle laakiin ma fiirinayo meesha uu fiirinayo ma yacni uu addoonka uu ka eegayo ma aha meelahaas ee waa quluubta iyo acmaasha ayb quluubta iyo acmaashiina iyaga laftirkooda talaasum baa ka dhexeeya khaasatan marka uu iimaanka qalbiga ku jiro xoog badan yahay acmaal waa inay timaadaa fiican marka ayb meeshaa marka sidaa loogu baraarugsanaado wafii riwaayati laa taxasaduu walaa tabaaqaduu walaa taxasasuu walaa tajasasuu walaa tanaajashuu ha isfallisinina wakunuu cibaadallaahi ikhwaanan wakunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisa ikhwaanan walaalo ahaada wa fii riwaayati laa taqaatacuu ha isgoyninina walaa tadaabaruu haisu daba jeedinina walaa tabaaqaduu ha isu carooninina walaa taxaasaduu ha isxasdinina wakunuu cibaad allahi ikhwaana wafii fii riwaayati laa tahaajaruu ha kala teginina oo col ha kala ahaanina oo dad iska hijroodon isa salaamaynin ha noqonina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkiina qaarka kale beeciisa korkiisa ayaanu ku gadin ayb suurada marka waxay tahay albaycu calaa bayci akhiihi waxa weeyaan qofku inuu yiraahdo laba qof wax kala gadanayso intuu u yimaado ninkan waxa uu kaa gadaya anaa haayo qiimo ka yaraanna kugu siinayaa kaale isoo raac oo sidaa marka uu beeci kii ku fasakho oo kan uu uga gato ayb lama ogolo maxaa yeele cuqdad ayay qofkii ku abuureysaa rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey bikulli haadihi riwaayaati riwaayaadkan dhammaantood ayuu la wariyey warawa lbukhaariyu bukhaarina wou wariyey akharahaa badankeed wacan mucaawiyata radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay innaka adiga in itabacta haddii aada raacdid cawraati lmuslimiina muslimiinta cawraadkooda haddaad raacraacdid afsadtahum waad fasaadisay waa fasaadinaysaa aw amase kitta waxaad ku dhowaanaysa an tufsidahum inaad fasaadisid xadiidun saxiixun rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkan marka macnaha uu tilmaamaya waxaa weeyaan macnihii tarjamada macno ku cad oo dadka cawraadkooda oo la raacraaco waa tajasus tajasuskii laftirkiisii waa haddii aa marka muslimiinta cawraadkooda raacraacdo waad fasaadinaysaa ifsaadna lama ogola ayb ama waxaa ku dhawaanaysaa inaad fasaadisid ayb qofku marka qasad saxiixa iyo niyo wanaagsan inuu leeyahay ayaa wanaagsan oo niyadiisu ay tahay inuu hagaajiyo oo aanay ahayn niyadiisu inuu wax fasaadiyo ee uu xalleeyo marka waxyaabahan mararka qaar shaydaanku qofka wuxuu ugu ekaysiiyaa inuu ilaahay yani diin inuu u shaqaynayo ayuu ugu ekaysiiyaa shaydaanka isagoo marka isdhahayo diintii baa difaacaysaa oo jarxigii iyo tacdiilkii baabkeedii weeyaan iyadoo qofka uu sidaa isleeyahay baa laga yaabaa inuu marka shaqadiisu dhan ay noqoto cawraadka muslimiinta uu racraaco ee uu tatabuco dabadeedna marka uu ifsaad fara badan oo u keena dadkii iyo mujtamacii dhammaantii marka qofka inuu iska ilaaliyo wacan ibni mascuudin radia allaahu canhu anahu utiya waa loo yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi haada kan fulaanun hebel waay taqduru lixyatuhu ayb ay dhibcayso garkiisu khamran khamro ay ku dhibcayso yani khamran taqduru ay dhibcaysaa lixyatuhu garkiisii ayaa dhibcayo oo da-ayo <clears throat> muxuu ku da-ayaana khamran min khamrin khamro fa qaala waxa uu yidhi inaa qad nuhiinaa waa nalaga reebay can itajasusi tajasuskii waa nalaga reebay walaakin in yadhar lanaa hadduu nooga muuqdo shay-un wax naahud bihi ku qabanee haddii ay wax noo daahiraan annaga waa ku qabanaynaa laakiin dembiga <clears throat> laakiin dembigu annaga ma raaraadsanayn oo <clears throat> intaan guryaha <clears throat> baqbaqooda fiirino iyo dariishadaha iyo dhigdhigaysano meelaha wax lagu hayo iyo si aan dadka u cuquubeyno ma yeeleyna buu leeyahay sidaa <clears throat> qofkii laakiin wax noo soo muujisto waa qabanayna marka xadiidun saxiixun rawaahu abu daawuuda biisnaadin calaa shardi lbukhaariyi wa muslim ah ayuu ku wariyey <clears throat> ayb tanna marka tasamuc iyo tajasuska in layska ilaaliya waxbaa la cuquubeynaa inta la yiraahdo oo un la raadiye keliya xad baan ogeynaa keliya un in la yiraahdo xadku waxaa weyaan qofkii muujisto oo sifadii sharciga ayd ku yacni ay ugu dhacdo korkiisa oo ugu dhaco ayaa laga ooga xadka amaa qofka kale isaga saas in la yeelo ma aha ayb oo dadka guryahooda waxay ku samaysanayaan dhexdooda looma dirin baabu nahyi can suui danni bilmuslimiina min geyri daruuratin baabu bayaani nahyi iska reebidii layska reebay cadaynteediibuu u baab yahay can suui i mala xumada bilmuslimiina muslimiinta lagu mala xumeeyo min geyri daruuratin daruura la-aan qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiina ijtanibuu ka dheeraada kahiiran wax badan oo min adanni malihi ah ina bacda adanni malaha qaarkiis ifmun dembi wa ah. qaala llahu taala wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi iyaakum wadanna waxaan idinkaga digayaa malaha fa ina adanna malahu akdabu lxadiidi warkan ugu beenta badan weeyaan muttafaqun calayh sidaas baan u malaynayaa waxaa xun marka qofka intaad malayso shaydaanka uu malo qalbigaaga kusoo tuuro oo ninkaa waa sidaa intaad u malayso haddana malihii inaa ku camal fasho ood ama wax ku dishid ama wax ku caysid ama wax ku xamatid ama yacni qofkii maal uga qaadato waxyaabahaas oo dhan marka waa in layska ilaaliyaa aan la camal gelinin malahaas baabu taxriimi ixtiqaari lmuslimi muslimkii xaqiridiisii iska xarimidii layska xarimay cadaynteediibuu u baab yahay qaala allahu tacaala alla waxau yihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiina laa yaskhar qowmun qolo laa yaskhar yaanu jeesjeesin qowmun qolo min qowmin iyaynan ku jeesjeesin casaa waxaa xaqiiqa an yakuunuu inay ahaadaan qoladaasi khayran kuwa khayr badan minhum iyaga ka khayr badan walaa nisaa-un haweenayna min nisaa iyaanay ku jeesjeesin naagana ayaysan naaga ku jeesjeesin casaa waxaa laga yaabaa xaqiiq noqon karto an yakunna inay ahaadaan kuwan lagu jeesjeesaya khayran kuwa khayr badan minhunna kuwa wax ku jeesjeesaya ka khayr badan ayb walaa talmisuu anfusakum nafihiina ha ceebayninina walaa tanaabasuu hasku tuurinina bilalqaabi naanaysi hasugu yeerinina xunxun bisa lismu magac baa baas lahaaday alfusuuqu dayb kan cayada lagu gaari yeelayo waa magacaas xun oo daacada loogaga baxo bacda aliimaani iimaanka gadaada waman lam yatub qofkan soo noqonin fa ulaaika kuwaadaas hum udaalimuuna wa qaala tacaala alla waxau yihi weylun waadi naarad likulli humazatin mid kastoo xan badan ayuu usugnaaday ayb lumaza oo dadka marka indhaha iyo kaxanto iljabiska iyo waxyaabaha marka ku sameeya ama ceebeyn badan oo yani dadka ceebeeyo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal bixasbi imri'in min ashari qof shar xaggeed waxaa ugaga filan an yaxqira akhaahu lmuslim inuu xaqiro walaalkiis muslimkaa ayb rawaahu muslim waqad sabaqa wuu soo hormaray qariiban goordhow ayuu soo hormaray bituulihi maca duulihi lala qabo wacan ibni mascuudin radi allahu canhu can nabiyi sal allahu alayh ali wasalama qaal laa yadkhulu ljannata jannada ma gala man axad fii qalbihi qalbigiisu mithqaalu daratin dhuuricasa wax la ay ku sugantaha min kibrin kibir ah faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi ina arajula qofka yuxibu wuxuu jecelyahay an yakuuna thawbuhu maradiisu inuu ahaado xasanan mid wanaagsan wanacluhu kabtiisana xasanatan inay wanaagsan tahay buu jecel yahay oo mid wanaagsan ay tahay faqaala waxauu yihi in allaha alla jamiilun weyaan mid wanaag badan way alla sifaadkiisu qurux badan yihiin daatadiisu qurux badan tahay yuxibu ljamaala jamaalka iyo quruxda ayuu jecel yahay alkibru laakiin kibirku bataru lxaqi weeyaan xaqa oo laga santaago waqamdu iyo dadkoo la xaqiro idan marka qofka muslimiinta xaqiridooda ama qofka walaalkii muslimka ou xaqiro waxaa weyaan mid waa khasla ama dabci kibir ah kibirkii baa nabiga wuxuu ku fasiray muslimkoo la xaqiro iyo xaqa markii qofka loo sheego u ka santaago oo uunan qaadanin oo xaq xaq ahaan aanu u fiirinina uu yiraa hebel baan aniga xaq ka qaadanaya marka waxaana la rabaa xaqu inaad xaq ahaantiisa u fiirisid hebelkan xagga iska dhig qof wadiica iyo qof shariifaba hadduu kuu sheega xaqa inaad u hogaansantid haddii aadan u hogaansamin kibir baa kugu jiro waqamdu naasna marka dadka oo la xaqiro haddaad dadka marka xaqiraysa kii sidaa ahaa iyo waxa aa leedahay ama qofkaasi wax uu la egyahay male laa yusaawi shay-an wuxuu u dhigma male iyo waxyaabahaasoo kale haddii aad tiraadid oo taxqiirka aad la timaadid kibir baa ku dhex jirtaa ruux haddii uu kibirkuna xaaraam kabaairtuu ka mid yahay maxaa yeeley xadiidku wuxuu leeyay jannada ma galo qof kibir yar oo ku jiro naartoo galaa kibirkuna alimaam ibnulqayim adda wadawaa markuu qeybinayay dunuubta kabaa-irta dunuubta kuwa ugu waaweyn buu ku daray dunuubta wuxuu u qeybiyey malakiya dunuub boqoreed oo qofka inuu ilaahay sifaadkiisa la qaadqaato oo isku dayo inuu la qaadqaato waa dembi aada u weyn waxyaabahaasna marka kibirka ayaa ka mid ah, maxaa yeele kibir allo u sugnaaday bani aadam ma leh ayb kaasuu marka kusoo daray qeybo kalena marka wuxuu tandunuub shayaaniya shayaaniyaduna waxay tahay dadka in xaaraanta loogu yeero iyo kabaa-irta loogu waco daacada in laga cusleeyo oo daacadii la fool xumeeyo ayb wixii xumaana la wanaag wanaag laga dhigo ayb dadku hadda in badanoo kamida ah waa waxay ku ibtilaysan yihiin waa dadkan idaacadaha furtay iyo kuwa jornaalada furtay iyo kuwa beejijka furtay iyo waxyaabaha ku badan marka in ilaahay u naxariistay maahane waxay u badan tahay wixii xumaanta ahaa inay qurxiyaan oo alfaad weyn iyo wax fiicfiican lagu qurxiyo ayb waa dunuub shaydaannimo shaydaankaa sidaas yeelo oo aadam iyo xawaa markuu duuf uu yacni baadiyeynayo uu baadida gelinaya <clears throat> waxyaabaha uu ku yiri waxa ay ahayd marka hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa boqortooyo iyo wax lagu waara iyo ayuu dembigii xumaa uga dhigay marka dunuub shaydaaniya dadka bidcada wanaajiyo iyo qurxiyo bidcada sunnada nebigana aada u fool xumeeya iyo dunuubtaasay ku jiraan nooca kale ee saddexaad waxaa uu ka dhigay dunuubun sabuciya dunuub marka iyadu ah dugaagnimo dunuubta marka dugaagnimada waxaa weyaan baqyiga iyo gardarada iyo dadkoo maalka maalkooda la dhaco iyo dadkii oo la laayo oo la dila iyo waxyaabahaas waay ayb iyo dadka cirdigoodii lagu dhaco iyo waxyaabahaas marka dunuub sabuciya la yaraa waa dunuub dugaageed oo kale ayb dunuubta qaar kalena wuxuu ku magacaabay dunuubun bahiimiya wax iyagu markaas yani dembi bahiimi ah oo xoolanimo ah. waxaa kamid a ah marka sharaha iyo xirsiga badan yani maalka aada qofka ugu dadaalo iyo hunguri weynaanta iyo zinada iyo waa dunuub marka bahiimiya kuwaas siyaabahaas u qeybiy marka kibirku ku ugu waaweyn buu ku jiraa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey bataru lxaqi dafcuhu weyaan xaqa oo la riixo oo la diido waqamduhumna ixtiqaaruhum weyaan xaqiiqdooda waqad sabaqa bayaanuhu xadiidka cadayntiisa bayaankiisa uu soo hormaray waa soo dhaqay awdaxa min hada kan yani wax ka cadaanshiyo badan si aada ugaga cad fii baabi lkibri buu kusoo maray wacan jundub bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly salam qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa yakfiru llahu ilaahay uma dhaafayo lifulaanin hebel waa yasay marka wuxuu is yidhi qofkan kan waaba u dhammaatayba ayb markaasuu yidhi ilaahan ku dhaartay hebel uma dembi dhaafaya alla faqaala allahu casa wajala alla waxa uu yidhi man waa kuma daaka isaga ah alladii kan yata-allaa dhaaranayo calaya anin korkeyga ku dhaaranayo allaa aqfira lifulaanin hebel inaanan u dhaafaynin innii anigu qad qafartu lahu waan u dhaafay qof qof muslima u ahaa dabcan ilaa shirki ilaahay ma dhaafee nin muslima oo laakiin wuxuu ahaa caqdigiisa iimaan ou saxiix yahay asalkii iimaanka haysto laakiin daacaadkii ka tegay amase macaasidii faraha badnayd koray ayuu ahaa ninkana nin cibaado badan buu ahaa cibaadadiisii baa la weynaatay markaasuu yasay ninkan see ilaahay kan ugu dembi dhaafaa waayo warkiisa ayb markaasuu hadalkaa yidhi innii anigu qad qafartu lahu ilaahay waxau yidhi waa u dembi dhaafe wa axbadtu camalaka camalkaagiina waan hoobiyey oo waa tuuray rawaahu muslim muslim baa wariyey kelmadaas baa marka ninkaasi uu ku halaagsamay ayb marka dadka muslimka ha layska daayo oo kan gaalaysiinayo iyo midka bidcaysiinayo iyo midka eh, eh, fisqiga ku tuuraayo iyo midka yacni dhahaya toobadiisa la aqbali maayo iyo kulligood halis bay ku jiraan dadka muslimiinta iyo ilaahooda in loo kala dhexbaxo yaa wanaagsan oo adiga waxa aa ku leedahay ay noqoto inaa u naseexayso war sidaan sidii saxda ahayd maaha war sidaan naar baa lagu galaa war iska jir la yiraahdo toobadii iyo waxyaabaha ku dadaal laakiin in la yiraahdo go-aan laga gaaro qof nool aada iyo aaday khatarto weliba muslim ah ayb marka inaad la ilaaliyo baabu nahyi can idhaari shamaatati bilmuslimi baabu nahyi iska reebidii layska reebay cadeynteediibuu u baabihay can idhaari shamaatati ku farxitaan lagu farxo muujinteeda eh, iska reebidda layska reebay cadeynteediibuu u baabihay bilmuslimi lagu farxo qofka muslimka ah yani qofka muslimka in lagu shamaatoodo cadowgiisii oo waxyeelay in lagu farxo qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi inama almu'minuuna muminiintu wax kale maahan ikhwatun walaalo waaye waqaala tacaala alla waxa uu yihi ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu xumidii fi ladiina ay ku dhex faafto kuwii aamanuu rumeeye lahum cadaabun aliimun bay leeyihiin fi dunyaa waalaakhirati adduuni aakhira dhexdeed kii marka waxaa la yidhi jecelaysto inay faaxishada muminiinta ku dhex faafto ninkii keena marka ka waran oo ficil u bedelo oo muslimka in la dhibo yacni haweenkooda cirdigooda la galo la kufsado sababay nafahooda la baabi-iyo muqadasaadkooda la baabi-iyo diintoodii laga baabi'iyo ninka markaas u horseeday oo sabab u noqday ka waran ama sabab mubaashira ama sabab keyru mubaashira u noqday ayb aaday markaa halis u taha waxyaabaha laysku ciqaabo ayay keenaysaa ayb marka waa in aada isaga looga fogaado waxyaabahan oo kale ayb oo qofka muminka xumaan inuu ku dhaco inaa ku farxdid cadowgiisa inuu qabsado oo aa ku farxdid yaa layska reebaya marka wacan waathilata bni lasqac radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkii waxa uu yidhi laa tudhir ha muujinin ashamaatata farxad ha muujinin ayb ayb farxad ha muujinin buu yihi <clears throat> liakhiika walaalkaa ha u muujinin fayarxamahu llaahu isaga alla oo u naxariisto wayabtaliyaka adigana uu ku ibtileeyo ku imtixaana marka rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan ayb ayb marka xadiidka wuxuu tilmaamayaa in layska reebay oo ay khatar tahay qofka inuu walaalkii muslimkaa dhibaato markuu dhibaataysan yahay oo ku farxo taasaa layska reebayaa haddii sidaa yeeshana waxaa laga yaabaa in isaga alla u naxariisto adigana ku imtixaanu ku ibtileeyo rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan oo filbaabi xadiidu abi hurayrata ayaa ku sugan radia allahu canhu asaabiqu fii baabi tajasusi kusoo hormara kululmuslim cala lmuslimi xaraamun alxadii iqra alxadiid baabu taxriimi acni isduriddii xaaraantinimadeedii iska xarimidii layska xarimay cadaynteediibuu u baab yahay fi lansaabi la dura nasabyaalkii athaabitati sugnayd fii daahiri sharci sharciga daahirkiisa ku sugnayd yani sharciga daahirkiisa nasab ku sugnaaday oo wixii sharcigu uu wax ku sugi jiray ayuu haystaa nasabkaasi ama nisbadaas ay haysataa ha durin marka hataa taabani qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi waladiina yu-duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa itman mubiina ayadan wuxuu ugu celcelinaya waxay tahay waxyaabahan oo dhan mu'miniina lagu dhibaa wacan abi hureyrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ithnataani laba khasladood ama laba arrimood fi nnaasi dadka dhexdooda xaal ay yihiin way ku sugan tahay humaa labadaa arrimood bihim ay fiihim dhexdooda kufrun weyaan humaa kufrun gaalnimo weyaan bihim iyaga dhexdooda yaniyaga gaalnimay ku tahay adacnu fi nasabi nasabka oo la duro iyo waniyaaxatu baroor cala lmeyiti loo baroorto rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey labadan arrimood marka gaalnimadii jaahiliyadii umuuraheedii waayo marka gaalnimo iyo kufri khisaashiis weeyaan labadaani ummadiina marka way ku dhex jiraan waana ku badan tahay nasabka oo la duro oo leeraa qofkaas waa midgaan iyo kaas marka waxaa weye nasab dhiman waaye waxaa marka lagu dhibo marka nasab sharcigu sugay ama nasab sharcigii sugayba in la duro wax laga sheego walniyaaxatu cala lmeyitna meydka oo loo baroorto qofka marka laga dhinto inuu ooyin iyo qaylo isku daro ooyinta keliya waa la ogolyahay laakiin baroor marka lagu daro iyo qaylo niyaaxay noqoneen waxaa kaloo niyaaxo noqonayso meydka dhintay ehelkiisi inta loosoo arooloosoo lagu soo ururo korkooda cunto lagu cuno oo ama cunto la sameeyo ama xoolo lagu qala meesha ee la kor dhoobto meeshii oo jariir bin cabdillaahi albajali wuxuu leeyahay waxaanu ku tiri jirnay arrintaa iyadaa dadku inay kusoo ururaan dadka meydka ehelkiisa agtooda iyo cunto sameynta kunaa nacuduhaa min anniyaaxati ayaan ku tiri jirnay niyaaxa inay tahay nin axaduna waa taasa waa kabaair eh. marka ninkii sadaqa dhihi lahaa isagay u taallaa wax sharcigu niyaaxa ku tilmaama haddaa adig magac u samayso waxba noqon mayso nacam nabiguna sal l slam wuxuu tilmaamay dad khamrada cabi doono oo magac kale ku tilmaami doono <coughs> marka asmaadu ma bedesho xaqaaiqdu ma bedeleysa nacam xaqiiqada sharciga unbaa muhim ah adiga waxaad doonto haddaad doonto u bixi dad badanna ribadii cadaydo riba nasiicadii ahayd bay waxay ku magacaabeen faa-ida marka faa-iido inaad dhahdo sharciguna ribo u yaqaano adiga dembigii kaa celin maysan sharcigu inuu u yaqaano niyaaxa adigana aad tiraa sadaqo ma kaa celinayso saasna sadaqo ku noqon mayso saxaabigana sidaasuu tilmaamay madhabka shaaficiguna sidaas baa muqarar ku ah dhexdiisa oo culammada shaaficiyad waxay yidhaahdaan ficilkaas isaga ah inuu yahay bidca qabiixa munkara inay tahay marka haddaan axaadiidkiina eh, sida ay leedahay axkaamtii iyo fiqigiina ou sidaa leeyahay madhabkii meesha marka sadaqa ay ka noqotay baa laga rabaa dadkan cilmigii kusoo degay baabu nahyi can ilgishi walkhidaaci baabu bayaani nahyi iska reebidii cadaynteediibuu u baab yahay can ilgishi la yska reebo khiyaanada iyo waalkhidaaci dhagarta khiyaanada waa isku macno qish iyo khidaac qaala allahu tacaala alla waxau yihi waladiina yuduuna almuminiina walmuminaati bigayri maktasabuu <clears throat> faqad ixtamaluu buhtaana wa mubiina aayaddu marka waxay tilmaamaysaa khidaaca iyo qishiga dhib ayaa muminiinta ugu sugan marka aayaddu soo galaa qofka ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi man xamala calayna silaaxa hubka qofkii noo qaado oo noo xambaaro korkeeyaga hub ku xambaaro falaysa mina annaga nagama mid aha qof muslima ninkii hub u qaato nagama mid ah buu nebigu leh sal sl ayb oo waxaa weeyaan xaq la-aan ta-wiil la-aan ayb haddii uu ku qaado oo u weliba xalaashado waa gaal oo ku gaaloobaya soo og nacam haddii laakiin marka n tawiil iyo wax lamida ou haysto ama wax ama yacni sabab kaloo dunyawi iyo waxa hub ugu qaado fa laysa minaadaas waxa ay tahay marka muminiintii kamid ma ahan camalkan uu samaynaya camal kufaar isaga laakiin cayntiisa gaal u ah ma laga wado marka sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu dhihi jiray falaysa mina qofka sideeda in loo dhaafo aimadi salafkana saasay ahaayeen nusuustan oo waciidka in la yiraa nagama mid ah sideeda loo daayay ayb tafsiilka dabcan waxa keenaya waxay tahay haddii marka meel uu ku bato gaalaysiintu ay ku badato iyo fududaysi la fududaysanayo qof diin laga saaro hadhuwna la dabaqayo lagu dabaqayo taasi aynan u dhicin marka xugun iyo markay joogto in laga hadlo sideeda kale laakiin marka dadka la wacdinayo in sideeda loo dhaafo si ay qalbiga u taabato qofka muminka ah ayb waxaa kaloo tafsiir khaldan ah falaysa mina in la yidhaha falaysa mitlanaa nebigu inuu leeyahy kaas annagoo kale ma aha xataa haddii uu iska dhaafo dadka dilkooda ma nebigoo kale noqon lahaa awalba ma gaarayo rasuulka mar walba macnuu marka taasayb waman qashanaa qofkii annaga na khiyaano oo mucaamalada iyo shayga uu iibinayo mucaamalada qofkii nagu khiyaano oo wax noo qarqariyo wax noo duugduugo falaysa minaa annaga nagama mid ah rawaahu muslim wafii riwaayati lahu riwaaya muslim u sugnaatay ana rasuula allahi sal ly slam nabiga mara calaa subratin goob calaa subrati dacaamin cunto goobteed ayuu soo maray goob cunto ah fa adkhala yadahu gacantiisii buu geliyey fiihaa cuntadii dhexdeedii buu geliyey fanaalad asaabicuhu farihiisii waxaa gaaray balalan fanaalad asaabicuhu waxay gaartay farihiisu balalan qoyaan faqaala waxa uu yihi maa haadaa kani waa maxaya saaxiba dacaami midka cuntadan iska lahow qaala waxa uu yihi asaabathu samaau roobkii baa ku da-ay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qaala waxa uu yihi afalaa jacaltahu maa ka yeeshi fawqa acaami cuntada korkeeda afalaa jacaltahu maxaa u yeeli weysay afalaa jacaltahu yani miyaadan yeelina oo maxaad u yeeli weysay fawqa acaami cuntada korkee yani cuntada korkeeda meesha kore maa yeeshid oo kor aad soo marisid xataa yaraahu naasu intay dadka ka arkaan say dadka u arkaan man qashanaa qofka anagana khiyaano falaysa minaa naga mid ma aha wacanhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala laa tanaajashuu ha isfallisinina muttafaqun caleyhi khiyaano najshiga waxaa la yihahdaa suuqiga badeecadii taallo qofna uu gadanayo maalan in qof kale uu yimaado oo aan dan ka lahayn badeecadaa uu yiraahdo anaa intaas ku kordhiyey ayb intaasaan siiyey ninkan baa'ica ah ayaa suuqa soo gashanayo ama ka isagaaba ninkan ku dhibayo wax badeecada uu danka leeyahayna male waa falisaad najshi waa lama ogolo qofka walaalka muslimkaa dhibaysa oo aa ku dhibaysaa ayb qishiga iyo khiyaanadaasna suuqyadeenu aad bay ugu bateen oo shay aan laysku khiyaanaynin male waxyaabaha la gato hadday shidaal noqon lahayd iyo hadday cunto daruuriya noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd yacnii guryo la dhiso farsamo yaqaan shaqa uu ku shaqaysta hadday noqon lahayd waxaasoo dhan khiyaanadii meel walbay gashay xataa mujtamacaad gaala ah waxaan lagu arkaynin baa annagana lagu dhex arkaya oo khiyaano iyo khidaac ah aawa marka diintiina ilaahi ha laga cabsado oo qofka diinka ha isku ilaaliyo waxaan uu tacbaayo uu ka tegayaa sarahan dhaadheer dadkii dhisay aawo ah dhulkay ka hooseeyaan maanta haddii marka adigana aada khiyaano wax ku dhisto dhulkaa ka hoos maraysaa markaa dhulka ka hoos martana khatar baa ku gelaysaa hadhow su-aal baa kuu taallo wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka nahaa wuxuu reebay can innajashi falisaadi beec iska eriid muttafaqun calayhi wacanhu qaala dakara rajulun dakara rajulun lirasuulillahi sal l slam nin baa nabiga u sheegay annahu yukhdacu in lagu khiyaano fi lbuyuuci buyuucdi in lagu khiyaano faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu waxau yihi man baayacta qofkaad wax ka iibsato ood la mucaamalooto beec kula mucaamalooto faqul waxaa tidhahdaa laa khilaabata khiyaana la-aan muttafaqun caleyhi oo sidaa shardi shardisaw waa nooc marka kan waxaa weeyaan khiyaar shardi waay khiyaarku marka saddex nooc waayo khiyaarulmajlis iyo khiyaarulcayb iyo khiyaaru shardi nacam marka ninkan marka nin caqliga xoogaa looga jiro ayuu ahaa nabar iyo waxbaa gaaray marka wax sidaa uma uunan kala garanaynin wacyigiisana dabcan waa joogay marka markuu wax iibinayo ama wax iibsanayo ayaa sidan baa markaa u dhihi jiray laa khilaaba dheh haddii marka ay wax soo baxaan ninkaa wuxuu xaq u leeya inuu celiyo wixiisa soo ceshto ayb waalkhilaabatu biqaa mucjabatin weeyaan maksuuratin la hoos dhigay wa baa-in muwaxadatin iyo ba la hal dhibiciyo wahiya alkhadiicatu weeyaan waa khiyaanada w khiyaana la-aan waa marka saasuu dhahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man khababa zawjata mri-in qof xaaskiisa qofkii ku diro ow mamluukahu ama addoonkiisa ku diray falaysa minaa anaga nagama mid ah rawahu abu daawuuda khababa biqaa-in mucjamatin qa lahal hal uma baa-in muwaxadatin ba muwaxada mukararatin lasoo celceliyey ay afsadahu ka fasaadiye waay waqadacahu ka khiyaano ayb baabu taxriimi lqadri dhagarti xaaraantinimadeediiba u baabiya laba qofoo wax isku og ballan wada gashay inuu gooni uga baxo isaga ku dhaqno heshiis la wada galay oo qofkiisii isagoo ku aaminsan inaad dhagarto qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo oofuu oofiya bilcuquudi cuquudda oofiya wa qaala tacaala alla waxauu yidhi oofuu bilcahdi ballamada oofiya in alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid la isweydiiyo wacan cabdillahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slam qaala waxa uu yihi arbacun afar man qofkii kuna fiihi dhexdiisu ay ahaadaan oo laga helo kaana munaafiqan buu ahaaday khaalisan balax tiran waman kaanad qofkay ahaatay fiihi isaga dhexdiisa khaslatun qeyb oo minhuna afartan ah kaanat fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday khaslatun qeyb oo min annifaaqi ah xataa yadacaha intuu ka tegayo idaa tumina khaana haddii la ammaanaysto wuu khiyaanayaa waidaa xadatha hadduu sheekoonayana kadaba been buu sheegayaa waidaa caahada haddii uu ballan galana heshiis ou galana qadara waa khiyaanaa waidaa khaasama hadduu doodana fajara daacadii buu ka baxaa muttafaqun calayhi waqad sabaqa xadiidkan waa soo hormaray <clears throat> macalushaahidkiisana waidaa caahada qadara marka ballamada dadka ay wada galaan oo yacni aan la daryeel la siinin layska ilaaliyo waxaad moodaa kitaabka dhanba mujtamaceena inuu ku socdaba weliba khaasatan mucaamalaadki iyo suuqii waa fasaaday wuxuuna ku fasaado ugu badan arrimahan la weyaan wacan ibni mascuudi wabni cumara wa anasin radia allahu canhum qaaluu qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi likulli qaadirin mid kastoo wax dhakro oo heshiisyada iyo cuquudda uu dadka la galo uga baxo liwaa-un ayaa u sugnaaday calan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yuqaalu waxaa la dhahayaa haadihi tani qadratu fulaanin hebel dhagartiisii waayo muttafaqun calayhi weliba riwaayada waxay leeda kale dabada ayaa loo suraa waa ka dulbabadaa waa marka calan dhagar markaasaa calan dhagreed weyaan markaasay dadkoo dhan arkayaanay fiirinayaan meeshaas baa lagu cabeynaa marka khalaa'iqdii ay joogaan kuwoodii hore iyo kuwoodii dambaba wacan abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala likulli qaadirin liwaa-un baa u sugnaaday cinda istihi dabadiisa agteeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yurfacu lahu waa loosoo kor qaadaa biqadri qadrihi dhagartiisa in la eg oo kale alaa hooy walaa qaadira ku wax dhagraa oo acdamu ka weynin badan ma jira qadran dhagarta ugaga weynin badan <clears throat> min amiiri caamatin dad fara badan amiirkood min amiiri caamatin dad fara badan amiirkood caamatin waxaa laga wadaa caamati naas ama dad badan buu wax u yahay rawaahu muslim dhagar ka daran marka midaasi ma jirto walaa qaadira kuwa wax dhaqraa ma jiro acdamu ka weynin badan qadran xagga dhagarta min amiiri caamatin y wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal markaa xadiidka wuxuu tilmaamay dadka qofka in qofka amiirka ummadda looga dhigo oo shaqadeedii hawsheeda loo dhiibo inuu khiyaano waa inuu iska ilaaliyo dadkuna inay isaga khiyaanaan ma aha ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sal allahu alayh ali wasalam qaal qaala allahu tacaala alla waxau yihi halaatatun saddex ana aniga khasmuhum baan ahay kan la doodayo yowma alqiyaamati rajulun nin acdaa bi siiyey aniga acdaa siiyey bi aniga dartay uma markaa dabadeed qadara dhakray macnuhu marka waxay tahay ballan buu galay allowna ku dhaartay oo magaca allow ballan ku galay markaasuu dhagar la yimid maxalu shaahidka weeyaan dhiwa rajulu nin baaca iibiyey xuran qof xor ah fa akala tamanahu qiimihiisii cunay inaan wax u galay jirin oo xor ah oo dembi u geystay aan jirin ayuu jidka ka qabsaday markaasuu gatay ayb oo intuu xirtay ayaa wuxuu yiri lacagka laiga siiyey markaasaa lacagtii lagaga soo gatay waa xaaraan wuxuu cunay waa qabsaday addoon buuba ka dhigtay markaasuu iibiyey waa la mid waxaa kasii daran suurad kasii xun ah qofkii isagoo waxba geysanin waxba galabsanin inta la qabsado haddana yacni cadowgiisiiba laga gato ama qof aada ogtahay inuu dilaayo laga gato waxaa kasii daran in gaalkii marka loo dhiibo oo lacag yar laga qaato waxyaabahaas dhan marka qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo adduunyadii marka waxay noqotay waxaa loo ordayaa wax la cuno iyo wax guryo la dhisto iyo wax lagu raaxaysto raaxaysta baabuuraa la raadinayaa laakiin jirkan aakhira xaggee buu aadayaa ma laga fekerayo ayb iyo rajulu nin istajara kiraystay oo shaqaale ka dhigtay ajiiran shaqaale fastawfaa minhu ka oofsaday wx shaqo eh, ku lahaa walam yucdihi aan siinin ajrahu lacagtiisi aan siinin ujradiisi aan siinin qof haddaa shaqo ay qaba dhahda shaqada ka oofsata ujradiisi inaad markiiba siiso oo berri isoo noqo maanta isoo noqo iyo m dambe imaw iyo inaad tiraahdid dhididkiisiina aada cunta ma aha waxyaabahan oo dhan marka waxyaaba waaqici ka jira waaye rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey baabunahyi iska reebidiiba u baab yahay canilmani la iska reebo gallad sheegashada bilcadiyati bixinta lagu gallad sheegto waxsiinta wanaxwiha iyo wuxuu lamida qaala allahu tacaala alla waxau yidhi yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo laa tubdiluu sadaqaatikum sadaqaadkiina ha burinina bilmanni gallad sheegad ha ku burinina iyo waladaa dhib wa qaala tacaala alla waxau yihi alladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda fii sabiili sabiilillahi ku bixinayaan ilaahay jidkiisa uma markaa dabadeed laa yutbicuuna aan raacsiinaynin maa wixii anfaquu ay bixiyeen manan galad sheegasho wala adan dhibna aan raacsiinaynin ayb kuwaa marka waa ammaanan yihiin oo ajarkoodii bay leeyihiin wacan abi darin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal halaatatun saddex laa yukalimuhum allahu ilaahi la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yanduru ilayhim ma fiirinayo xaggooda il naxariisaad ku eegi maayo markaa ma fiirinayo xaggooda naxariis darteed usoo fiirin maayo walaa yusakiihim ma dahirayo dunuubta ka nadiifin maayo ilaahay walahum cadaabun baylayhin cadaab aliimun xanuujiyo qaala waxa uu yidhi faqara-ahaa rasuululahi sal slam nabigu wuu aqriyay alaaa miraarin saddex jeer qaala abuu darin abuu dar waxa uu yidhi haabuu way hoogeen wa khasiruu waa khasaareen man hum yaa rasuul allahi kuwaas waa ay oyeeyihiin qaala waxauu yidhi almusbilu midka maradiisa jiidayo oo anqowga ka hoos marinayo waxaa la yaable marka dad macowsaha iyo dhulka dhigo anqowga ka hoos mariya maxaad u yeelaysaan marka la dhahana qole aan necabnahayaa kor u qaadata maryaha ayay leeyihiin markaawar aawa alla ka cabsiga diinka aawa beri miyaana ilaah hortiisa aada soo hor istaagaynin oon lagu su-aalaynin waxaan adiga takaaliiftan dusha lagaa saaray marka aad qof ku nacaynayso oo aada qof ku dhibayso walmannaanu iyo midka gallad sheegashada badan oo markuu wax bixiyaba gallad sheega bixo ayb waagii waatan saa ku yaalo waxaas kuu qabtayso anigii maahay ninka waxaa kugu sameeyey bani aadamkuna marka adiga waxaada jeclaalahay inaad dadka ku samaysa ma aha waalmunafiqu midka bixinayo silcatahu badeecadiisa bilxalifi lkaadibi ku bixinayo ku nafaqaynayo dhaar been ah rawaahu muslim wafii riwaayati lahu almusbilu isaarahu yacni almusbilu isaarahu midka macwistiisa jiidaya wathawbahu iyo maradiisa asfala min alkacbayni wax ka hooseeya labada anqow lilkhuyalaai kibir dartiisa marka khuyalaa kibir haddaan soo sharaxnay maxaa laga wadaa kibir lxaqi waqamdu nnaas mar haddii lagu yiraha war maradan kor u qaad waa u qaadi kartaa ilaahay ka cabso adigana aada sanka taagtoo tiraa qole hebelan ku xumayna waa xaqi oo aada riixday kibir baa marka u jiiday maradaas waa lagugu ciqaabayaa qiyaamaha ayb haddii aadan ka toobad keenin ayb waxaa kaloo xadiid kale ahaydba isbaalka laftirkiisaaba wuxuu yahay makhiila iyo kibir ah nacam qolaa marka abuubakar qisadiisii la timaado abuubakar qisadiisuse marada waxaa ku jirta ilaa an atacaahada maanta dhan inuu ka uqaadqaaday maaha isaga marka welwel bay ku haysaa laakiin maradiina maanta dhan inuu kor u qaadqaado maahan haddana waa raarac samaysaa haddana waa raarac ee wax isaga uu u qasdayo oo u yeelayo ma aha marka adiga intaad u qasado ood surwaalka saa usoo jarato oo aad macawisii sidaas yeesho oo adiga aad samayso qasadka yani intaad u qasado abubakar aan lamid ahay aad tiraaxo oon la xugun ahay iyada laftirkeeda marka faham aada u liito wa ilaahay halaga cabsaday diinta marka sida ay tahay haloo yeelo oo haloo fuliyo ayb baabu nahyi can aliftikaari walbaqii baabu nahyi iska reebidii cadaynteediibuu u baab yahay can aliftikaari fan walbaqii iyo gardarro dadka lagu gardaroodo layska reebo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi falaa tusakuu ha ammaaninina anfusakum nafihiina huwa alle isaga ayaa aclamu ogaal badan biman itaqaa qofkii isaga ka baqay isaga ayaa og alle wa qaala tacaala alla waxau yihi inama sabiilu jidka wax lagu ciqaabaya cala aladiina kuwii korkoodu ahaaday yadlimuuna annaasa dadka dulminayaan wayabquuna gardarsanayaan fi lardi dhulka korkiisa ku gardaroonaya bigayri ilxaqi xaq la-aan ulaaika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun la xawiyo xanuujiyo wacan ciyaad bni ximaarin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam in allaha tacaala alla awxaa ilaya waa ii waxyooday wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu ay tawaadacuu isu tawaaduca hoos isu dhiga xataa laa yabqiya si aanintaanu gardarsanin axadun qof calaa axadin uunan ku gardaroonin axad intaanu axad kale ku gardaroonin an tawaaduca laazima simi qaarkiin qaarka kale aynay ugu gardaroonin walaa yafkhara aan u faanin axadun min calaa axadin qof uunan ugu faanin rawaahu muslim marka tawaaduca laazima marka iftiqaarkii iyo faankii waa idinka baaba-ayaa iyo gardaradii rawaahu muslim qofku markuu aamino qofkan inuu wax dheer yahay ee uu weliba ku kibro waa ku gardaroonaya qaala ahlu luqati albaqyu altacadii weyaan waa tacadiga iyo walistidaalatu iyo dadkoo layska dheerdheeraysiiyo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxa uli idaa qaala rajulu qofka haddii uu yidhaahdo halaka annaasu dadkii waa halaagsameen fa huwa isagu ahlakuhum fa huwa isaga ahlakuhum weeyaan kooda ugu halaagsamida badan isaga ugu halaagsamid badan rawaahu muslim ayb marka halaka annaasu dadka qofkii yiraahdo muxuu u dhahayaan calaa sabiili ilkibri kibir iyo faan isagi isla fiican dadkii waa halaagsameen yani dadkii o dhan waxamaha ayaan kibir darteed iyo cujbi ismahadin ayuu sidaa u yiri isagaa marka ugu halaagnimo badanba rawaahu muslim wariwaayat lmashhuuratu ahlakuhum waay birafcilkaafi waruwiya binasbihaana waa la wariyey fahuwa ahlakahum isagaaba halaagay wahaada nahyu nahyigan liman qaala qofkii yiraahdo u sugnaaday dalika kaagaas yiraahdo cujban ismahadin binafsihi nafsadiisa oo isku mahadiyo oo uu iskula yaaban yahay iyo wa tasaaqunan yaraysi linnaasi dadka uu yaraysto wa irtifaacan noqosho caleyhim dushooda uu iska kor yeelo fahaada huwa alxaraamu fahada kani huwa alxaraamu weeyaan waa xaraamtii waamaa man qaalahu qofkii yiraahdo limaa yaraa waxa uu arkayo fi nnaasi dadka uu ku dhex arkayo min naqsi naqsi ah fii amri diinihi diinkooda arrinkiisa ahna wa qaala hu yiraahdo taxasunan murug calayhim dushooda uu murugoonayana iyo diini uu u murugoonayo falaa ba-sa bihi dhib ma laha marka hadday saa tahay haakadaa fasarahu lculamaau saasay culamadu u fasireen oo fasaluuhu ay u kala dhigdhigeen ay u kala bixiyeen yani labadaas jid wa miman qaalahu dadkii yiriyo min alaimati alaclaami aimada waaweyn oo cilmiga badan oo yani aadka u muuqato ay imaamnimada ku shuhroobay ka mid a maalik bnu anas walkhaaabiyu walxumeydiyu iyo waakharuuna kuwa kale waqad awdaxtuhu waan cadeeyey fii kitaabi aladkaari baan ku cadeeyey ayuu yiri wbilahi towfiiq sal lla slam ala nabiyina maxamedin wala ali saxbi slm